adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac bilowgii adduunyada habeenkii bilowdaa bilowgii adduunyada beratankii bilowdaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho que tu donnes un calais. Comme toujours, ça va aller. On te met en grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay labada disembar sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho waxaa ku dhegaysan doontaan qodobbaday ka mid yihiin hogaamiyaasha horyaalka bermaliga arsenal ayaa caawa la ciyaari doonta labitobanka maqribnimo kooxda kubadda cagta wolfis kulan xiise badan waxaynu eegi doonaa sidoo kaleeto kulanka kale ee xiisaha badan ee caawa dhexmari doona newcastle united iyo weliba kooxda kubadda cagta united haddaba garoonka newcastle united ee james bark stadium ayaana lagu ciyaari doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta united kulanka muhiim ay u noqon doonta labada kooxba waxay doonayaan in midkooda uu kuuleysto newcastle iyo united waa kulan adag ee caawa kooiyo tobanka habeenimo la daawan doono sidoo kaleeto dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa horyaalka laliigaha waxaa jira kulan xiiso badan dhexmari doona jerona iyo weliba kooxda kubadda cagta valencia kooxda kubadda cagta jerona ayaa doonaysa inay waddada guulaha ay kusoo laabtaan maadaama kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta real falcano ay kulankaasi barbaro ay ku heshiiyeen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta real madridna garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta granada garnaada sagaalkii sana ugu dambeysay kooxda kubadda cagta real madrid wax guulah maysan ka gaarin sidoo kale waxaynu eegi doonaa dhanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee ac milan way ciyaari doontaa sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee bayer munich dhanka bundesligaha waxayna la ciyaari doontaa shanta galabnimo iyo soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta union berlin sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa kala iibsiga waxyaabaha ugu waaweyn aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha dhuur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dahor idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta arsenal ayaa caawa la ciyaari doonta labaiyo tobanka maqribnimo kooxda kubadda cagta wolfis kulan ka tirsan wareega fariy tobanaad ee horyaalka brimer leaga ganaris ayaa ugu dambeyntii horyaalka brimer leaga qabatay toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoona kooxda kubadda cagta ganaris ay dooneyso in markan ay hogaanka horyaalka brimer leaga ay sii dheereystaan hadda ganars waxay leedahay soddon dhibco saddex toban kulan horyaalka bermeliga oo ay ciyaareen sagaal kamid mid ah ayay guuleysteen iyagoo sagaalkaasi kulanna todobaiy labaatan gool horyaalka bermeliga ay ku dhaliyeen toban goolna looga dhaliyay arsenal xilli ciyaareedkan waa kooxda saddexaad ee dhanka gool dhalinta markii la eego mancity oo soddon iyo gool dhalisay iyo liverpool oo iyaguna sideed gool dhaliyeen sidoo kaleeto markii la eego stovilla oo soddon iyo dhalisay marka arsenal waxay kamid tahay afarta kooxood xil ciyaareedkan golasha ugu badan dhaliyay horyaalka bermeliga haddaba arsenal markii caawa la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta wolfis waxa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida ciyaaryahanka loo magacaabo thomas bartey sidoo kale rawi ayaa ka maqnaan doona jorian timber sidoo kale fabio viera iyo welibaa ninka lagu magacaabo fabio ninka eh, kale ee eh, dabcan waa intaas ciyaaryahan ayaa ka maqnaan doona eh, fabio viera iyo ninka lagu magacaabo jorian timber ismisrow iyo thomas oo afar ciyaaryahan hadaba arsenal waxay ku ciyaari karaan shaxdan goolahayay david raya sidoo kale dzenshenko iyo weliba tamayus ayaa wada ciyaari doona halka gabriel weliba william sliva difaacyada dhexe ciyaari doonaan sidoo kaleeto martin odigad iyo weliba diclan rice iyo weliba kay havers ayaa wada ciyaari doona halka bukaya saka gabriel jesus iyo weliba tarasad ay ciyaari doonaan dhanka kale tan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta wolfis iyaguna waxa weeyaan eh, waayadan ama kulmadii ugu dambeysayba guuldarooyin ay qaadanayeen iyadoo shantii kulan ugu dambeysay wolfes ay ciyaareen laba kamid mid ah la garaacay laba ka mid ahna ay guuleysteen hal kulan barbare ay galeen saddex iyo kulan xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga ay ciyaareen afar kulan ayay badiyeen saddex kulan ay barbaro galeen halka lix kulan horyaalka bermeliga la garaacay sideed iyo toban dhaliyeen saddex iyo labaatan goolna waa laga dheliyay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee wolfes hadaba waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo joe heg iyo weliba ninka lagu magacaabo bedrow iyadoona kooxda kubadda cagta wolves ay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo mathias nunha waa mathias kunha weeyaan iyo weliba ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo hiwan jan hadaba ciyaaryahankan ayaa eh, dabcan doonaya inuu dabcan guulihiisii ama goldhalintii sii wato ciyaaryahanka lagu magacaabo hijan hawan ciyaaryahankan ayaa ah ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta wolfis waana mid kamid a ah ciyaaryahanada xilciyaareedkan goolasha ugu badan bermeliga dhaliyey iyo uh, waxa uu haystaa saddex iyo toban kulan xilciyaareedkan bermelig uh, u ciyaaray todoba gool ayuu dhaliyey laba goolna u caawiyay marka ciyaaryahanka inaba caadima waana ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta wolves afar kulan uh, uu ciyaaray ciyaaryahankan xilciyaareedkan dhammaan kulamada oo idil sideed kulan ayuu gool dhaliyey ama sideed gool ayuu haystaa laba goolna waa u marka ciyaaryahankan hijan hawan waa ciyaaryahan aada u khatar badan waa todoba jir waxa uu dhashay lix iyo labaatanki januari kun marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan kasoo jeeda aasiya gaar ahaan wadanka south korea marka south koreaankan waxa uu doonaya inuu isagana markaa wacdariintiisii uu sii wato sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo matthews kunha waa ciyaaryahan kaleeto oo isaguna waxa weyaan aada u wacdareynaya shan gool ayuu siiyey xil ciyaareedkan saddex gool lalin iyo weliba laba gool oo caawina ah. afar kulan dhammaan tartamada oo idil uu kusoo bilowday waa ciyaaryahankan matthews kunha la yiraahdo sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaano kaleeto aada u khatar badan sida ciyaaryahanka loo magacaabo belagret sidoo kaleeto nelson samedow iyo waliba ciyaaryahanada sida toti gomis marka ciyaaryahaanadan waa ciyaaryahaano aada u khatar badan xataa goolhayuhu waa goolhaye aada u fiican ninka lagu magacaabo josesa waxuu ka mid yahay goolhayayaasha ugu khatarta badan horyaalka brmer league markii la eego hadaba kooxda welfis iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ganars markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta wolfis ay soo booqanaysay garoonka emarat stadium waxay ahayd sideed may labaatankii mey sanadkan inaynu ku guda jirno markaasina kooxda arsenal ayaa shan gool ku garaacday kooxda kubadda cagta wolfis goolashana waxa uu kala dhaliyay xilliga shaka oo laba gool laliyey bukayo saka oo isagana waxaa weyaan gool laliyey gabriel jesus iyo ciyaaryaanka loo magacaabo ah jacob cowrie marka shantaasi gool ay kaga badiyeen markii ugu dambeysay wolfis oo ay arsenal garoonkooda ku booqanayeen markaad eegtana eh, shantii kulan ugu dambeysay arsenal eh, shan kamid ah, waa shantii kun ugu dambeysa horyaalka ay ciyaareen afar ka mid a ah waxaa kooxda cagta arsenal marka arsenal aada ayay aqoon ugu leedahay kooxda eh, wolfis lagu magacaabo haddaba markii ugu dambeysay kooxda cagta wolfis ay garaacdo kooxda kubadda cagta ganers waxay ahayd labadii februaayo sanadkii labada kun laba gool iyo hal ayay ku garaaceen markaasina waxaa lagu ciyaarayay garoonka wolfis ee ku ciyaarta waana garoonka lagu magacaabo melanks stadium eh, markaad eegto eh, xiligaasna nono sperent santos ayaa tababaro u ahaa markii ugu dambeysay arsenal iyo guuldaro kala kulanta kooxda kubadda cagta wolfis caawana waxaa is wajahaya eh, labada tababare ninka loo magacaabo michael arteta iyo weliba gary noll waa gary onil weyaan waana tababare aada u khatar badan marka waxaa lagu ciyaari doonaa caawa garoonka imarates stadium tobabare michael arteta wuxuu doonayaa in guulihiisii uu sii wato haddaba arsenal markaad eegto xil ciyaareedkan iyo weliba xil ciyaareedkii hore aadiyad ay ugu wanaagsan yihiin hoomkooda ama gurigooda arsenal xil ciyaareedkan waxay kamid tahay kooxaha dhibcaha ugu badan ku helay gurigooda kooxda ugu badan xil ciyaareedkan hoomkooda ama gurigooda boqolkiiba boqol rikoor fiican ku haysata waa kooxda aston villa xil ciyaareedkan markii gurigooda lix kulan ay ku ciyaareen lixduba way wada badiyeen saddex iyo labaatan gool ayay gurigooda ku dhaliyeen astovilla shan goolna waa loogu dhaliyay liverpool sidoo kale iyaguna xil ciyaareedkan anfield stadium way ku wacdareynayaan lix kulan oo ay ku ciyaareen garoonkooda liverpool lixdii kulanba way badiyeen todobaiyo goolna ayay ku dhaliyeen garoonkooda sidoo kale newcastle united waa koox kaleeto aada u qatar badan toddoba kulan xil ciyaareedkan oo ka ciyaareen garoonkooda lix kulan ka ah way badiyeen marka waa sababta kooxda cagta ma united caawa loogu cabsanayo marka waxaa leeyahay newcastle united Eh, tan iyo idihawi markii uu tababaro u noqday kooxda newcastle saddex jeer keliya ayaa garoonkiisa lagu garaacay marka inaba caadi maa eh, idihawi sidoo kale ganlsguna waa koox kale oo xil ciyaareedkan gurigoodii aada iyo aad ay ugu fiicanyiin todoba kulan xil ciyaareedkan oo ku ciyaareen hoonkooda shan kulan ayay ku badiyeen laba jeer ayay barbaro ku galeen sidii gool ayay ku dhaliyeen todoba gool ayaa lagu dhaliyey masity oo kale iyaguna xil ciyaareedkan waxay kamid tahay kooxaha gurigooda ku wanaagsan oo lix kulan ay ku ciyaareen shan ka mid ay ku badiyeen hal kulan ayay barbaro ku galeen toddobiyo gool ay ku dhaliyeen afar gool keliya lagu dhaliyay marka xataa breton oo kale iyaguna waxay ka mid tahay kooxaha gurigooda ku wanaagsan xil ciyaareedkan toddoba kulan ay ku ciyaareen saddex kulan ayay ku badiyeen hal koox kubadda cagta united iyaguna todoba dhibcood toddoba kulan ay ku ciyaareen labiyo toban ay ku heleen chelsea ayaa ah kooxaha ugu liita markii gurigooda ay ku ciyaareen xil ciyaareedkan chelsea xil ciyaareedkan waa kooxda eh, markii laga soo tago lotonton crystal palace everton iyo sheffield united bally markii laga soo tago chelsea xilli ciyaareedkan waa koox aad iyo aad u liidata lix dhibcood ayay ku heleen garoonkooda toddoba kulan ay ku ciyaareen marka waa waa wax aad iyo aad uga xun chelsea iyo garoonkooda waxa weeyaan lix kulan markii ay ku ciyaareen toddoba kulan xilli ciyaareedkan keliya hal kulan inay ku badiyaan marka waxaa leeyihin rushi burgentino xataa gurigiisa ama hoomkiisa staffo bridge wuxuu ka dhigi layahay koox laga cabsado marka jelsia dhibaato xoogan ay ku dareemayeen garoonkooda todoba kulan ay ku ciyaareen keliya hal kulan ay ku badiyeen xil ciyaareedkan kooxda ay ka badiyeen xil ciyaareedkanna waa loo tontoon keliya oo garoonkooda ay ku garaaceen saddex kulan way barbara galeen saddex kulanna waa la garaacayba marka jelsia waxay kamid tahay kooxa ugu liita xil ciyaareedkan markii hoomkooda ay ku ciyaarayeen marka arsenal waa kulankan ay la ciyaari doonaan wolfis iyo arsenal waa kulan xiiso badan haddaba arsenal waxaa laleeyahay waa in fursaddiina aad ka faaidaysataan sababta tahay kooxda wolfis oo kale waa koox aada u dhib badan marka waxay u baahan tahay in fursadaha arsenal ay helaan sida ciyaaryahaanada markii tarasacda oo kale fursad u hela haduu dhaliyo kiyaverts oo kale gabriel jesus oo kale bukaya saaka oo kale waxaa leeyahay arsenal markaa way ka badan kareen laakiin haddii goolasha aysan ka dhalinin oo ay daystaan hada kulankii breford oo kale kulankii breford arsenal waxaa weyaan nasiib ama laki ku baxsadeen kulankaas oo kale waxa weyaan goolal badan ayuu badbaadiyey goolhayihii arsenal eh, marka david rayama kan kale marka arsenal waxay u baahanayeen leeyahay inay fursadaha ay ka faa'iideystaan haddaba bukayo saka ayaa ah ciyaaryahanka u khatarta badan kooxda arsenal waxaa weyaan xil ciyaareedkan xil ciyaareed cajiib ayuu qaadanaya waxaana la aaminsan xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan in xil ciyaareedkan uu ahaan doono mid kasii khatar badan xil ciyaareedkii hore sababta tahay xil ciyaareedkii hore Eh, markii uu ciyaaray afartan iyo sideed kulan dhammaan tartamada oo heli kow iyo toban gool ayuu caawiyey ninka lagu magacaabo bukaaya saaka laakiin xil ciyaareedkan sagaaliyo toban kun keliya uu ciyaaray toban gool ayuu sii marayaa marka waad arkaysaa xil ciyaareedka hore keliya ko toban gool ayuu caawiyey xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa toban gool oo caawina sagaal kulan uu ciyaaray marka waxaa aaminsan yahay bukaaya saaka xil ciyaareedkan shan toban gool ka badan inuu caawin doono shan iyo toban gool ka badan inuu dhalin doono sababteeta xil ciyaareedkan wuxuu sii mariyaa todoba gool wuxuu eh, dhaliyey ama wuxuu caawiyey toban gool toban iyo todoba gool ayuu kuligu leeyahay sagaal iyo toban kulan oo tartamadoodii kooxda kubadda cagta arsenal oo ciyaaray ciyaaryahanka bukayo saka isagoo xil ciyaareedkan afar gool dhaliyey horyaalka bermeliga shan goolna uu caawiyey marka bukayo saka innaba caadi maaha iyo aad ayuu u wacdareenaya isagana waa mid kamid a ah ciyaaryahanada oo u khatarta badan horyaalka bermeliga sidoo kaleeto tarasaad isaguna wuxuu kamid yahay ciyaaryahanada aadaka u wacdareynaya xil ciyaareedkan ugu yaraan sideed gool ayuu siiya leeyahay tarasaad shan iyo toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay horyaalka bermeliga hal goolna wuu caawiyey sagaal kulan oo kusoo bilowday horyaalka bermeliga ama markii la eego horyaalka weyaan sidoo kale gabriel jesus isiguna waxa weyaan xil ciyaareedkan ka jawantahay tahay horyaalka bermeliga sideed kulan uu ciyaaray hal gool kaliya dhaliya laakiin isaga wuxuu ku wanaagsan yahay tartanka champions leaga xil ciyaareedkan xil ciyaareedkan gabriel jesus afar kulan uu ciyaaray tartanka champions leaga afar gool ayuu dhaliyey laba goolna waa uu caawiyey sidoo kale ky havertz isagana waxaa weyaan eh, kulmadii ugu dambeysaba uu soo ficnaanayay oo markii la eego eh, saddex gool ayuu siiyey xil ciyaareedkan dhammaan tartamada oo hal goolna waa uu caawiyey kow kulan uu ciyaaray kooxda arsenal laakiin xil ciyaareedkan waxay ka jaban tahay kabtanka kooxda kubadda cagta arsenal martin odigad odigad xil ciyaareedkii hore waa lagu baxsan jiray oo inta badan goolal badan ayuu dheliyey waxauna kamid ah ciyaaryahanadii goolasha ugu badan dheliyay lakiin sidaas ay tahana iyadoo ay ka jaban tahayna xil ciyaareedkan martin odigad lix gool ayuu siiyey ugu yaraan toddoba gool ayuu siiyey toddobiiy kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray marka isagu xataa waa uu laakiin xil ciyaareedka hore wuxuu ahaa xil ciyaareed aad iyo aad u wacdareeyey shan gool ayuu siiyey toddoba goolna uu caawiyey dhammaan afartan iyo shan kulan uu kusoo bilowday tartanka ama horyaalka bermeliga ha noqdo ama tartanka yurbliga oo xil ciyaareedkii hore ay arsenal ay ciyaarayeen marka sanadkan arsenal aad yaday u wacdaranayaan waxaa la amaanayaa ninka lagu magacaabo declan rice haddaba declan rice markii uu kusoo biiray eh, kooxda kubadda cagta arsenal ilaa iyo hadda waxaa leeyahay keliya waxauu qaatay hal jaale waana ciyaaryahan burburiye ah taas oo ka dhigan in ciyaaryahaankan eh, akhlaaqdiisii aad iyada wanaagsan tahay xil ciyaareedkan waxaa leeyahay diclan rice eh, ugu yaraan wuxuu ciyaaray eh, labaatan kulan dhammaan tartamadoo idil labaatankaasi kulanna waxaa leeyahay keliya hal jaale ayuu qaatay marka ciyaaryahaankan waxaa la aaminsan yahay inuu yahay ciyaaryahaan meel walba ka wanaagsan dhanka kubad wanaaga ama kubad heesashada xataa markaad eegto sidoo kaleetana dhanka akhlaaqda aad iyada ayuu ku wanaagsan yahay sababta tahay waxaad arkaysaa isaga oo dabcan eh, waxaad arkaysaa waryahaano eh, inta badan kaarara qaadanaya sida ciyaaryahanka jalaso u ciyaar nicholas jackson isagoo waryahaana oo keliya eh, shaqadiisa ay tahay inuu gool dhaliyo ama gool u caawiyo waxaad arkaysaa todobo kaar xil ciyaareedka sideed kaar ka badan uu qaatay laakiin waxaa leeyahay dickland rice xil ciyaareedkan labaatan kulan ayuu u ciyaaray keliya hal jaal ayuu qaatay waana kulankii champions leaga kooxda arsenal ee b s v ndofan ay la ciyaarayeen marka kulanka declan rice ee kulanka wolfers waxaa leeyahay rikoorkiisa ayuu sii wadan doonaa xiryaankan xataa markii uu joogay kooxda kubadda cagta westham iyo markaan waxaad arkaysaa sanadkii ugu dambeeyey westham wuxuu u ciyaaray konton kulan kontonkaasi kulanna wuxuu dabcan qaatay shan jaale ayuu qaatay kontonkaasi kulan sanadkii labada kun konton kulan ayuu ciyaaray koo iyo toban jaale ayuu qaatay sanadkii labada kun soddon iyo kulan keliya laba jaal ayuu qaatay marka ciyaaryahaankan taariikhdiisii maba jirto mar uu qaatay ridkaar marka ciyaaryahaankan isagoo burburiya oo waxa weyaan lambarka lixaad ka ciyaara ayaa haddana waxauu yahay ciyaaryahaan aad iyo aad u fiican marka digland rice waxaa leeyahay arsenal way ku heshay wayuwana u qalmayaa leeyahay in boqol milyan ay ka bixiyaan ciyaaryahankan waana ciyaaryahan mustaqbala waa afariy labaatan sana jir waxa uu dhashay afariy tobankii january kun sagaal boqol iyo sagaalkii magaalada london ayuu ku dhashay marka ciyaaryahankan ciyaaryahankan ingiriiska waxaa leeyahay waa ciyaaryahaan aada u khatar badan aqlaaqdiisana aad iyo aad ay u wanaagsan tahay marka arsenal waa ku heshay leeyahay ninka lagu magacaabo diglan rice tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. garoonka weyn st jamesburg stadium caawa ah, kow iyo tobanka habeenimo waxaa ka dhici doona kulan xiiso badan waxaan waxaana iswajahaya idi hawi iyo waliba ninka lagu magacaaba erig tanhaag waa loo tobabaray aad aad u qiimo badan aad u khatar badan xil ciyaareed qurux badan ah qaadanaya haddaba laakiin markaad eegto eh, kooxda kubadda cagta united ee eh, ciyaaryahanada ka dhaawacan waxaaba ka badanba ciyaaryahanada ka dhaawacan kooxda newcastle saalaan oo kale newcastle united ciyaaryahano badan ayaa shaki la gelinaya kulankan oo aana ciyaari doonin sida ciyaaryahanka lagu magacaabo stephen bodman sidoo kaleeto anderson oo maqnaan doono jow weli kulankaa ciyaari doono longstaff ciyaari doono harvey benis ciyaari doono matagad ma ciyaari doono jacob murphy ciyaari doono dambad ma ciyaari doono xataa eh, ninka lagu magacaabo eh, caliam wilsom isaguna ma ciyaari doono eh, laakiin shaxda ay ku ciyaari karayaan waxaa weeyaan ciyaaryahanka magacaabo waa golhay nick bob sidoo kale livermanto iyo weliba kabtaanka ninka lagu magacaabo leseles sidoo kale fabian sha trbier halka lewis mely waa ciyaaryahan aada u daayar oo isaga waxa weyaan fursad ayuu haysta ciyaaryahanka inuu ciyaaro xataa waa ciyaaryahaankii goolkii koowaad ee chelsea ku caawiyay isagoo dabcan eh, gool inaba aan caadihan siiyey ninka lagu magacaabo eh, alexander wisak sidoo kale jorlington anton gordon alexander wisak weliba almaron waa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan kooxda cagta newcastle caawa kulan ka dhici doona garoonkooda ee eh, st james bark stadium waana koo iyo tobanka caawa eh, hadaba ciyaaryahaanada kale ee mayunaad ka maqnaan doona waxaa kamid a ah ninka lagu magacaabo martins malasia mason mont casamiro christian ericson iyo weliba john evans ayaa ka maqnaan doona halka shaxda macquulka ah ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta ee ma unitedna ay tahay shaxdan golaha eh, andre unana oo isagu hogaaminaya dhanka kalenshiidka sidoo kaleetana eh, waxaa kamid a ah ciyaaryahanada kale locashow iyo weliba vector lindlof sidoo kaleeto harry mcguire diego dilod ayay ku ciyaari karayaan difaacyada halka mactomany iyo weliba ninka lagu magacaabo cobo mino isaguna loo bogay kulankaa lagu soo bilaabi doono sidoo kaleetona bruno fernandes marcos rashford casamirow waa garnajo weeyaan iyo weliba ninka lagu magacaabo hocheland ay ku ciyaari karayaan weerarka haddaba ma united iyo newcastle markaad eegto koox cagta ma united waxa weeyaan eh, shantii kulan ugu dambeysay ay wada ciyaareen eh, newcastle united iyo weliba koox kubadda cagta united shantii kulan ugu dambeysay wada ciyaareen united keliya hal kulan ay badisay waana kulankii liikaabka eh, wada ciyaareen finalkii xil ciyaareedkii hore ee lix iyo labaatanki markaasina laba gool ay ku garaaceen newcastle casamiro iyo weli rashford ay goolasha ka dhaliyeen waana koobkii liikaabka ahaa oo ay macity todoba lix sano koob aysan uga guuleysan ay kusoo gabagabeeyeen marka waa waxaa le shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay guul ka gaartay kooxda kubadda cagta united iyadoona kooxda kubadda cagta newcastle unitedna waxaa leeyahay shantii kulan ugu dambeysay ugu yaraan laba kulan ay garaaceen laba kulanna barbara ayay la galeen hal kulanna guuldaro marka waxaad arkeysaa shantii kulan ugu dambeysaba newcastle united waxay guuldaro ay qaadatay keliya hal kulan laba jeer newcastle ayaa badisay laba jeerna barbara la galeen laakiin horyaalka markaad eegto dabcan saddexdii kun ugu dambeysay horyaalka wada ciyaareen newcastle united iyo wiliama united united ma aysan garaacin kooxda kubadda cagta newcastle marka newcastle iyaguna kulankii ugu dambeeyey garoonkooda ay ku qaabilayeen kooxda kubadda cagta united waxay ahayd xil ciyaareedkii hore labadii abril markaasina laba gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta united joe willock weliba waalin ka lagu magacaabo caliam wilson ayaana goolasha ka kala dhaliyay sidoo kaleed markaad eegto saddexdii kun ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanaysa united iyagu xataa waxa weyaan waayadanba garoonkan maysan kusoo badin markaad eegto kooxda kubadda cagta united in garoonka newcastle united ay kusoo badiyaan oo ay halkaa saddex dhibic kasoo qaataan waxay ahayd todobaiyo tobankii octoobar labada kun iyo labaatankii markaasina afar gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united marka waayadanbo kooxda kubada cagta newcastle united garoonkooda aad ay ku khatar badneed marka waxaad arkeysaa saddexdii kulin ugu dambeysay kooxda kubadda cagta newcastle united garoonkooda ku qaabilaysa laba jeer ka mid a ah, waa beatin hal jeer barbaro hal jeerna kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa badisay marka waynu arki doona labadan kooxoodna waxay isku hayaan kaalmaha lixaad iyo toddobaad ayay isku hayaan shanaad iyo lixaad ayay isku hayaan sidoo kale haddii kooxda kubadda cagta eh, munited badiso afar iyo labaatan dhibic ay leedahay toddobiiy labaatan dhibcood ayay sigi doontaa kaalinta shanaad ayna geli doontaa kooxda kubadda cagta munited sidoo kale labaatan iyo ay tegi doontaa newcastle haddii ay badiso sporis ayana kaalinta ka geli doontaa kaalinta shanaad marka labadaba way ishayaan iyadoona munited ay fursad fiican ay haysato haddii u baahan tahay kooxda kubadda cagta munited sanadkan inay weli wacdaradooda sii wataan waa inay garaacaan kooxda kubada cagta newcastle sidoo kaleetana waxaad arkaysaa in macity iyo spors todobaadkan wada ciyaari doonaan marka halkaasin hadii guuldaro ay qaadato kooxda kubada cagta spors ma united fursad fiican ayay haysataa todobaadkan hadii ay badiyaan labada kulanba newcastle iyo chelsea haddii ay garaacaan ma united waxaa leeyahy todobaadkan gudihiisa toforka way soo geli doonaan waa haddii ay wada badiyaan toforka ay soo geli doonaan kooxda kubada cagta ma united haddaba tobobaraha kooxda kubadda cagta united ee eric tanhag ayaana ka hadlay kulankan wuxuu leeyahay wuxuu waa kulan adag wuxuu leeyahay newcastle markay ku ciyaarayaan garoonkooda james berg stadium waxay u ciyaaraan sida kulan finaal camala ah. marka waynu rajeyn doonaa united iyagu waxaweyaan xil ciyaareedkan waxa ay kamid tahay kooxaha dhibcaha ugu badan ku helay markmarkay ku ciyaarayaan kulamada banaanka ama kulamada weega xil ciyaareedkan keliya spors iyo mancity iyo arsenal ayaa ka wanaagsan mooyaane kulamada banaanka ah waxaa leeyahay united waxay kamid tahay kooxaha kulamada banaanka ama aweyga dhibcaha ugu badan ku helay tusaalahaan kale waxaad arkaysaa lix kulan ay banaanka ama kulamada aweyga ku ciyaareen lixdaasi kulan afar kamid ay badiyeen labo kamid a ayay halkaa guuldaro kusoo qaateen sideed gool ayaa lagu garaacay sideed gool ayay dhaliyeen lix gool ayaa laga dhaliyey spors iyagu waxa weyaan kulamada banaanka waana sababta mancity loogu cabsanayo kulanka habeen dambe ay la ciyaari doonto mancity spors xil ciyaareedka markii banaanka ku ciyaareen todoba kulan afar kulan ay kamid ay badiyeen laba kulan sidoo kale barbaray gelin hal kulan ayaa la garaacay shan iyo toban gool ay ku dhaliyeen kulamada banaanka sagaal gool ayaa lagu dhaliyay mancity iyaguna kulamada aweyga ama kulamada banaanka todoba kulan oo ciyaareen afar kamida ah ayay halkaa Eh, ama garoonkooda ama garoonkooda meel ka baxsan ku badiyeen laba jeer waa la garaacay lix toban gool ay ku dhaliyeen arsenal iyaguna saddex toban dhibcood ay ku heleen lix kulan kulamada banaanka ama kulamada weyiga ku ciyaareen united oo kale labiyo dhibcood chelsea oo kale toban dhibcood liverpool oo kale toban dhibcood breton oo kale toban dhibcood westham oo kale toban everton oo kale toban dhibcood waa kooxaha xilli ciyaareedkan kulamada banaanka ama kulamada aweyga dhibcaha ugu badan helay haddiinu eegdana horyaalka hadla liigaha kooxda kubadda cagta jeruun ayaa ciyaari doonta afarta galabnimo garoonkooda ay ku ciyaari doonaan valentia la ciyaari doonaa haddaba jeruna waa koox xili ciyaareedkan wacdareyneysa ama ku wacdareyneysa horyaalka laliigaha markaad eegto jeruna afar kulan ay ciyaareen koo iyo toban kulan kamid ay badiyeen ciyaareedkan horyaalka sidoo kaleetana hal kulan keliya ayaa la garaacay laba gool ay dhaliyeen waana kooxda ugu goolasha badan xili ciyaareedkan goolasha badan dhalisay horyaalka laliigaha real madrid iyaguna waa ciyaari doonaan falanshiyay la ciyaari doonaan kulan xiiso badan waxay la ciyaari doonaan weyaan kooxda kubadda cagta garnaada garnaada sagaalkii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen oo ay la ciyaareen real madrid waxa weyaan wax guuldaraa ah real madrid maysan kala kulmeen kooxda garnaada sagaal sana ka hor ayaa ugu kooxda kubadda cagta eh, real madrid inay guuldaro ka qaadato garnaada laakiin garoonkooda ku ciyaari doonaan santiago barnabu kulankan caawa haddaba real xilli ciyaareedkan iyagu waa koox inabaanan caadi ahayn xil ciyaareedkan markay ku ciyaarayaan garoonkooda eh, real madrid xil ciyaareedkan shan kulan ay ka badayeen lix kulan ay ku ciyaareen garoonkooda shan iyo toban gool ayayna ku dhaliyeen sidoo kaleetana real madrid xil ciyaareedkan afar kulan oo ciyaareen kow kulan kamid ay badayeen laba kulan barbaro hal kulan guuldaro kow iyo soddon gool ayay dhaliyeen waana kooxda xil ciyaareedkan difaacoodu aadka u khatarta badan yahay sagaal gool keliya ayaa laga dhaliyay kooxda real madrid ciyaaryahanada seegi doona kulanka waxaa kamid ah ardagolar kamafinka finishajia jomeni eh, ninka lagu magacaabo melataw tobad katuwa iyo weliba lukamudig waxay ku ciyaari karayaan shaxdan dhanka weerarka ninka lagu magacaabo joslu iyo brahim waa ibrahim weyaan rodrigo iyo weliba dani sibayos iyo tony cruz iyo falferdi mendy iyo weliba david alaba rodriger dani carval iyo weliba ninka lagu magacaabo andre lonin waa shaxda macquulka ay ku ciyaari doonaan kulanka real madrid caawa waa waagaga dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa ka waalacsan xaalada gulhayahooda koowaad ee kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo alison baka tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob ayaa xaqiijiyay in alison uu garoomada ka maqnaan doono dhowr toddobaad taasi oo ka dhigan in kulamada kusoo wajahan kooxda kubadda cagta liverpool uu ka maqnaan doono arrintan ayaa imaaneysa kadib markii goolhayaha kooxda kubadda cagta ee liverpool ku dhaawacmay kulankii sabtidii lasoo dhaafay oo ay kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo weli mancity barbaro ay ku heshiinayeen alison ayaa soo gaaray dhaawac muruqa ah daqiiqadihii ugu dambeysay ciyaarta mancity weliba kooxda kubadda cagta liverpool haddaba rajada liverpool ayaa ah in golahayaha ama golahay alison garoomada kusoo laabto toddobiyo tobanka bisha soo socota ama toddobiyo tobanka bishan aynu ku jirno ee december alison ayaa kooxdiisa ka maqnaan doona shan kulan tartamada oo dhantaasi oo ka dhigan in shantaasi kulan ay noqon doonto shan kulan markaa muhiim u ah kooxda kubadda cagta liverpool haddaba kulamada uu ka maqnaan doono alison waxaa kamid ah kulanka fulham oo ay la ciyaari doonto ee eh, saddexda december sidoo kaleetana kulanka sheffield united awey kulankaasina waxay ciyaari doonaan lixda december sidoo kaleetana kulanka crystal balas oo ay la ciyaari doonaan sagaalka bisha december sidoo kaleetana kulanka kale yurub liigaha ee december afariy tobanka ay ciyaari doonaan laakiin markaad eegto arsenal kooxa kubadda cagta liverpool saddexda colombo waa saddex iska macquula kulanka fulham oo kale kulanka sheffield kulanka crystal balas marka liverpool waxay ku duceysanayaan kulanka arsenal in ay heli doonaan ciyaaryahaankan alison layirahda ama golhayaha kooxda kubadda cagta alison eh, liverpool sidoo kaleetana markaynu eegnana eh, super computer markan waxa uu saadaaliyey fursadaha ma united ay dabcan wareega lix tobanka ay champions leaga usoo bixi doonto hadaba super computer ayaa saadaaliyay halka ay ma united ay ka dhameysan doonto champions leaga kadib barbarihii kooxda kubadda cagta galaster balas iyadoona kooxda kubadda cagta ma united xaalad adag ay haysato kooxda kubadda cagta subercombyuter ayaa saadaaliyay halkama united ay ka dhameysan doonto ee champions league kadib barbarihii kooxda kubadda cagta galatasaray kooxda united ayaa barbaro niyad waxay kala kulantay kooxda kubadda cagta galatasaray waxaana ay halis ugu jirtaa in ay halkaa ama gebiyaanba ay ka harto haddaba united ayaa ku jirta kaalinta afaraad ee kala sareynta gurubkooda waxayna kulankoodii xiga ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta byr monig kadib barbarihii byr monig ay la gashay kooxda kubadda cagta copenhagen united ayaa laga reebi doonaa james leaga haddii ay ku fashilmato inay ka badiso kooxda kubadda cagta bayer munija xitaa haddii ay badiso waxa ay sidoo kaleet u baahan doonaan galatasaray iyo copenhagen inay barbaro ay la galaan laakiin super combuter waxa ay shaaca ka waxa ay leedahay ma united waxay fursad u haystaa keliya boqolkiiba toddobo ayay fursad u haystaa in wareega lix iyo tobanka iyadoona koox kubadda cagtaba united leeyahay gebi ahaanba tartanka james leaga way ka hari doonaan maadaama fursad yari ay haystaan markan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta ama united weli waxa ay dabcan koox yihiin xaaladda ninka lagu magacaabo marcus rashford oo sanadkan waxa weyaan aanan wacdareyneynin sidoo kaleetana ka waxaa leeyahay labadii maalin ugu dambeysaba ama labadii kun ugu dambeysaba wacdareynayay haddaba waryahaankii hore bermeliga ninka lagu magacaabo darin bent ayaa sheegay in uu shaxdiisa ee ku dari lahaa kay hafartis halka uu dooran lahaa xidiga ma united ninka lagu magacaabo marcos rashford havertis ayaa arsenal ee eh, kaga soo biiray chelsea ah, suuqa xagaagan laakiin ka hor isbuucii hore waxa uu dabcan uu ahaa in ciyaaryahaan dabcan uu kulanka champions league iyo kulanka ee eh, horyaalka ee eh, bermeliga oo goolka gushi xataa waa u dhaliyey laakiin waxa uu dhaliyay gool labadii kulan ee ugu dambeysay ee u saftay kooxda arsenal halka rash uu isagana laba gool keliya dhaliyey xilli ciyaareedkan oo dhan kadib markii eh, dabcan xil ciyaareedkii hore waa adeeriyey soddon goolna u dhaliyey haddaba ninka waxa uu ka walaacsan yahay joogitaanka ama joogtay la-aanta raash ee eh, qab ciyaareedka waxaana uu sabab u doortay waana sababta u doortay leeyahay kay hafartis haddaba markii la weydiiyey xiddigan eh, dooran laheyd ayaa layidhi jawaabta wuxuu u bixiyay ama jawaabta wuxuu yidhi hafartis ayaan lahaa marka aan haatan qiimeeyo waxa aan dooran lahaa hafartis sababtoo ah haatan ee rush waa laga fiican yahay oo waxaa ka fiican havertz hadaba labada ciyaaryahaanba waa laba ciyaaryahaan xil ciyaareedkan aadaed ugu jirto taageerayaasha koox kubadda cagta arsenal waxay ku faraxsan yihiin in uu wanaagsanaanayo maalmihii ugu dambeysaba ciyaaryahaanka lagu magacaabo ee k havertz sidoo kaleetna marcos rashford isagana waxa weeyaan aad i aad uu wacdareynayo sanadkii hore uu wacdareynayo laakiin sanadkan uusan wacdareyneyn hadaba dhanka kalena hadii aynu eegnana eh, ciiraanka lagu magacaabo kayn waana kabtaanka xolka wadanka england ayaa magacaabay labada kooxood ee keliya ee awood u leh in ay mancity kula tartanto loolanka koobka champions leaga hadaba kooxda kubadda cagta mancity real madrid byr munig real sociedad dhammaantood waxay ka mid yihiin kooxaha sanadkan wacdareynaya xataa kooxda kubadda cagta eh, kooxda arsenal xataa iyagu wareegi lix ayay mar hore usoo gudbeen haddaba kane ayaa waxdaro ka dhigay tan iyo markii uu bayer mulig ee kaga soo bielay tottenham hosba xagaagan isagoo u dhaliyay labayo gool sidoo kale sideed iyo toban kulan uu u saftay kooxda bundesligaha ee bayer mulig dadaalkiisii ayaa ka caawiyay kooxda thomas duqil inay hogaanka u hayaan gruubkooda champions leaga iyaga oo doonaya in tartankan koobka ay ku guuleystaan haddaba ciyaaryahanka reer england ayaana hareegiisii ka dhiibtay kooxda mancity kula tartami doonta tartanka champions leaga kayn ayaa sheegay in kooxdiisa bayer munich iyo weliba koox kubadda real madrid ay yihiin labada kooxood ee mancity kula tartami kareysa horyaalka ee ama champions leaga wuxuu leeyahay waan ogahay in city ay haysato ciyaartoy heer sara ah. heerkooduna aad iyo aad ay u sareeyaa sanadihii u dambeeyeyna iyaga ayaa dabcan ahaa koox aad u khatar baneed marka waxay haysan tababaraan aan caadi ahayn sida beeb guardiola wuxuu leeyahay mancity mar waliba waa koox aada u khatar badan dhinaca kale byr munich waxa ay diiradda saareysaa kulan kasta hadii ay mancity ku aadnana wuxuu leeyahay diyaarayn u noqon doonaa wax waliba waa sameyn doonaa ayuu leeyahay aniga ahaan kooxda byr munich iyo weliba madrid ayaa labada kooxood ee awood u leh inay u tartamaan ama ay tartan xoogan ay geliyaan kooxda kubadda cagta mancity ayuu leeyahay marka kayn wuxuu leeyahay mancity nabacaadi maaha waa koox aad iyo aad u khatar badan ugu dambeyntiina haddii aanu eegnana tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea maurishi bugentina waxa uu ka hadlay xaaladda kooxdiisa haddaba wuxuu dabcan ka hadlay ciyaaryahanada dhaawacan wuxuu shaaca ka qaaday christopher inkunku iyo weliba ninka lagu magacaabo lafiya ay kulanka soo socda la ciyaari doonaan breyton ay fursad heli doonaan wuxuu leeyahay eh, ciiraanka inkanku aadeed ayuu wanaagsan yahay laakiin weli eh, dabcan ma soo bilaabi kara leeyahy marka waxaa la saadaalinayaa kulanka xiga oo ay kooxda kubadda cagta chelsea la ciyaari doonto ma united toddobaadkan gudihiisa in ciyaaryahaankan fursad la siin doono kooxda kubadda cagta chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brighton eh, axadda iyadoona kulankaasi uu noqon doono kulan muhiim u ah kooxda brushia bugentino chelsea markaad eegto kulmadii ugu dambeysay ama shantii kun ugu dambeysay horyaalka ay ciyaareen keliya hal kulan ayay badiyeen taasi oo ka dhigan in koox kubadda cagta chelsea dhammaan horyaalka bermeliga tan iyo markii uu bilowday saddex iyo toban kulan oo ciyaareen keliya afar kulan ayay badiyeen afar kulanna waa barbaray galeen shan kulanna waa la garaacay labaiy gool ay dhaliyeen labaatan goolna waa laga dheliyay horyaalka bermeliga marka murushi burgentino wuxuu leeyahay ciyaaryahaanada sida inkunku iyo weliba ninka lagu magacaabo lafia waa inuu arki doonaa kulanka xiga laakiin waxa uu shaaca qaaday in ciyaaryahaanada sida benchilwell sidoo kaleeto jalobah eh, sidoo kaleetana wesley fofana iyo malo gusto ay gebi ahaanba ay seegi kulanka breyton sidoo kaleeto waxa uu ka hadlay kabtaynka eh, eh, chelsea adi james in kulanka uu seegi doono maadaama kulankii ugu dambeeyey redkar uu qaatay wuxuu leeyahay ciyaaryahaan daayira weli wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado oo dabcan ciyaaraha wax badan uu ciyaaro hris james waan aaminsanaya u leeyahy sidoo kale tarnaanka koreela isagana shan kaar ayaa u basmatay oo isagana waa u maqnaan doonaa haddaba kooxda kubadda cagta chelsea marka waxay doonayaan toddobaadkan gudihiisa in wadada guulaha ay kusoo laabtaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea shanta kulan kusoo wajahan ee horyaalka bermaliga ay noqon doonto shan kulan oo ay markaa dabcan dhibco qaadan karayaan maadaama kulmadii ugu adkaaya soo mareen sida kulanka mancity kulanka spors kulanka newcastle kulmada soo socda waxaa ku wajahan brayton oo ay la ciyaari doonaan sidoo kale united labadan kulan ayaa leeyahay waa kulan adag laakiin markaad eegto sida everton sheffield united iyo kulanka lowton iyo wolfis inkastoo wolfisna ay adag tahay laakiin waxaa leeyahay chelsea ee shanta kulan kusoo wajahan waa inay markaasi dabcan ay wadada guulaha ay kusoo laabta murusha bugentino waxa uu shaac ka qaaday ciyaaryahanadiisa sida jackson wuxuu leeyahay jackson iyo weliba eh, raxim isalin iyo col belmer waa ciyaaryahaan waa ciyaaryahaano dabcan aada badan waxaynu rajeyn doonaa ayuu leeyahay inay iyaguna ay wanaajiyaan ayna horumar ka sameeyaan kubadda cagta sidoo kale moses kasedo iyo inso fernandes ayuu ka hadlay iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo galagar sidoo kale tiaga silva isagu toddobaadkii hore qarad ayuu galay laakiin wuxuu leeyahay waa ciyaaryahaan weyn mar marwaliba isaga ayaana qaladkiis sixi karaya guudahaan dhegeystayaa barnaamijka ciyaaraha dowla idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana noolo kulanta